بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي قال المصنف رحمه الله وأما بناؤه على الفتح فمشروط بأن تباشره نون التوكيد لفظا وتقديرا waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii sharxu qadri nada wadalli sada gaar ahaan waxaynu ku guda jirnay ficilka mudaaric iyo xukunkiisa marka waxaynu ku guda jirnay ficilka mudaaric oo xalay aynu qaadanay marka lagu bineeyo ficilka mudaaric sukuun wuxuuna taasi ka soo dhigay sheekhu inay la xidhiidhsato nuunta loo yaqaano nuunul inaar halkana wuxuu ka gudagelayaa ficilka mudaaric marka fatxada lagu binaynayo wuxuu yidhi sheekhu wa amaa binaa'uhu ficilka mudaaric binihiisa cala alfatxi fatxa lagu bineeyo fa mashruutun fa huwa binahaasi mashruutun mid loo shardiyaayo weeyi bian tubaashira inay la xidhiidho nuunu tawkiidi nuunta nuunu tawkiidka la dhahdaa inay la xidhiidho mid loo shardiyaayo weeyi binahaasi lafdan ay fi lafdi xagga lafdiga ay kala baashirto wa taqdiiran ay fi taqdiiri xagga qadaridda ay kala baashirto wuxuu leeyahay binaha ficilka mudaaric fatxa lagu bineynayo shardigeygu wuxuu yahay inay la xidhiidho ficilkii mudaaric nuunta loo yaqaano nuunu tawkiid weliba nuunu tawkiid waxa shardiya inay mubaashiro noqoto oo ay la xidhiidho lafdan inay kala xidhiidho lafdanka wuxuu ka wadaa waa inaanu jirin faasil u dhaxeeya ficilka aakhirkiisa iyo nuunta faasil malfuudo lagu dhawaaqayo wa taqdiirantana wuxuu ka wadaa ficilka aakhirkiisa iyo nuunta nuunu tawkiidka ah faasil manwiya oo muqadar ihi waa inaanu udhaxaynin labadaa hadii la helo mebni noqon maayo ficilkii ee muxuu noqonayaa mucrab buu noqonaya hadee faasil lafdiya la helo ama faasil manwiya la helo saxiix wala laa markaa halkaas waa lafdan wa taqdiiran wey aw taqdiiran qaarmi qoraya wa taqdiiran weyan halkaas wa amaa binaa'uhu ficilka mudaaric binihiisa cala alfatxi fatxa lagu bineeyo fa huwa binahaasi mashruudun mid loo shardiyaayo weeyi bian tubaashira inay la xidhiidho nuunu tawkiidi nuunta nuunu tawkiidka la dhada inay la xidhiidho lafdan fi lafdi xagga lafdiga inay kala baashirto wa taqdiiran fi taqdiiri xagga qadarista inay kala baashirto wadalika tusaale naxwi qawlihi tacaala iyo wuxuu lamid ah weeyi kalaa layunbadanna kalaa ha ka joogo layunbadanna waa lagu tuuri oo waa lagu tuuri markaa kalaa waa xarfu radcin wa zajrin weey yunbadanna weeyaan maxalushaahidkeenu waa ficil mudaaric majhuul baana loo bineeyey waa mebni fatxaana lagu bineeyey liitisaalihi binuuni tawkiid waxa la xidhiidhay nuunta loo yaqaano nuunu tawkiid waxayna kala xidhiidhay lafdan wa taqdiiran waayo lafdan bay kala xidhiidhay oo faasil lafdiya uma dhexeeyo wa taqdiiran bay kala xidhiidhay oo faasil manwi uma dhexeeyo idan ficilka aakhirkiis waa daalka fatxaa lagu bineeyey sababta loogu bineeye waa maxay sababta loogu bineeye waxa weye nuuntii nuunu tawkiidka ahayd baa ficilka aakhirkiisa la xidhiidhay lafdi ahaan iyo taqdiir ahaanna way ula xidhiidhay sidaa darteed ficilkaasi waa mabni masle faanaynta sababtun waxay weliba musnadu ilayhiga loo tiirinayo u fiirso musnadu ilayhiga loo tiiriyey ee faacil looga dhigay musnadu ilayhigu ile waa faacil ama naayb faacil hadda naayb faacil buu noqday musnadu ilayhigaa noqday e mufrad mudakara mufrad mudakara mar kasta oo musnadu ilayhiga uu noqdo mufrad mudakar ah ficilkaasi haddee nuunu tawkiid la geliyo fatxun baa waa lagu binaynaya faasilnimo kale dhex geli karate saxiix walala mar kasta oo musnadu ilayhigu uu noqdo ama naayb ha noqdo ama ha noqdo faacil e uu yahay mufrad mudakara ficilka akhirkiisa he eh, dee fatxaa lagu binaynayaa oo wax faasilo kale dhexgeli karaa maba jiraba masle faanaynta wuxuu yidhi sheekhu wax tarastu waxaan iskaga ilaaliyey bidikri mubaasharati mubaasharada sheegisteeda waxaan iskaga ilaaliyey min naxwi qowlihi tacaalaa qowlka alla iyo wixii lamid allah ah uu yidhi walaa tatabicaani raaci maysaan muuse iyo haaruunow sabiila aladiina kuwii wadadooda laa yaclamuuna aan garanahayn kuwaa wadadooda raaci maysaan iyo wala tublawna baan iskaga ilaaliye waa laydin bilkaydin oo waa laydin bilkaydin ama waa laydin imtixaamiyo waa laydin imtixaami fii amwaalikum xoolihina iyo fa in maa tarayinna ayaan iskaga ilaaliye fa in maa tarayinna haddii aad ka aragtid maryamey min albashari bini aadmiga xaalada uu ka mid ahaaday axadan ruux bashar waa la xaalaynaya waayo wuxuu ka soo hormaray e muxuu ka soo hormaray ya axadan idaa taqadama nactu nakirati uriba xaalan nactu nakiri haddii xagga hore uu soo maro maxaa la ecraaba xaal baa la ecraaba haddii axad eega xagga hore uu ooli lahaa maxay noqon lahayd min albashari liwashi biljumle sifu noqon lahaa ma sifu noqon lahaa de faima tarayina axadan axadko oo min albashari baa la odhan laha idaa taqadama nactu nakirati ba la ha marka waa qaacido nakirada nactigeega haddii xagga hore uu soo maro uriba xaalan xaala la ecraaba wuxuu yidhi fain alia alifta fi lmithaali mithaalka dhexdiisa xaalad ay ku sugnaatay mithaalka alawali hore walwaawa wawda fi lmithaali mithaalka dhexdiisa xaalad ay ku sugnaatay mithaalka athaani ee labeeya walyaaa iyo ya-da fi lmithaali tusaalaha dhexdiisa xaalad ay ku sugnaatay tusaalaha athaalitii saddexeeya faasilatun mid kala saaraysa weeye madkuuraadaasi bayna alficli ficilka iyo wa nuuni ficilkii iyo nuunkii ayaa ay kala saarayaan saddexdaa aynu ku dhawaaqnay fahuwa ficilkii mucrabun mid la icraabayo weeyi laa mabniyun mebni maaha ficilkii markaa muxuu noqday maadaama oo faasil la helay mucrab buu noqday mebniba maaha isla fahnaynta waayahay markaa tatabicaani hadda waa mucrab sababtu waa maxay ficilka aakhirkiisi waa caynka nuunu tawkiidki iyo ficilka aakhirkiiso caynkaa maxaa udhexeeya alifutnayn baa udhexeeya maan faasil malfuuda leen faasil baa leh sheekh lagu dhawaaqay weliba latublawunna ficilka aakhirkiisi mee ya waa way waad go-an tahay so awooda go-an ee alifka loo bedelay marka eeg wowdani waa maxay iyad waa wawdi jamc aynu tusinaysa iyadoo nahay faa'ilkii weeyaan waxa waxa udhexeeya marka maxay faasil baa udhexeeya faasilkan udhexeeya nuunu tawkiidka iyo ficilka akhirkiisi waa maxay waxa weya waa waaw jamaacaan joogad waaw jamaacaan jooga weeyaan idan may xidhiidheen la faasil lafdigaa udhexeeya fa ima tarayinna maxaa udhexeeya ya lmuanaa almukhaataba ayaa udhaxaysa markaa saddexdan ficil saddexdaa maxaa la odhanaya waa mucrab baa la odhanaya ee waa mebni la odhan maayo sababtuna waa maxay faasil baa la helay markaa u fiirso tatabicaani asalkeedii hore wuxuu ahaa tatabicaani buu ahaa tatabicaani iyada oo ah ayaa la geliyey laadaasi naahiyada ah maxay noqotay marka laa tatabicaa bay noqotay laa tatabicaa bay noqotay laa tatabicaa marka ay noqotay ayaa la keenay nuuntii loo yaqaanay nuunu tawkiid nuunu tawkiid baa la keenay nuunu tawkiid markii la keenay nuunu tawkiidku waa maftuuxa sooma hase yeeshe waa laba nuunood de le waa nuunu waa mutaqalo way culus tahay ta hore weliba way reeban tahay markii la keenay laa tatabicaana waxaan iltiqaaw saakinayn baa meeshaa ka dhacay laba reebniin baa kulmay labada reebnin waxa weeyi aliftan aynu naqaano alifutnaynka iyo nuunta mudqamada ah ee hore saakinada mina laba iltiqaau saakinin meesha ka dhicmi laba iltiqaau saakinin haddii meesha ay ka dhacaan dee qaacidaa loo mari jiray hadda waxa kulma xarfi cillo iyo iyo xarfu saxiix soo marka maxaa la samaynaya ma in la goynaha soo wa tacadara xadfu axadihima labadan midkood in la gooyaana way cudurtowday oo suuragal ma aha oo nuunta in la gooyaa suuragal ma aha waayo waa lifawaati macni lmaqsuudi biha macnihii looga qastaya meesha ka tegaya haddii la gooyo ilitawkiid baa loo keenay aliftana meesha haddii laga gooyo iltibaas baa dhacaya oo iltibaaska dhacaya waa maxay haddii alifta meesha laga gooyo ficilkani wuxuu ku dheehgelmaya oo uu ekaanaya ficilkii musnadu ileyhigiisu uu ahaa mufrad mudakara oo ninka marka lada maxaa la odhan laa tatabicanna maan la odhanayn laa tatabicanna lama odhanayo markaa ma labaa lagula hadlay mise nin baa lagula hadlaya kuu kala garan so meesha iltibaas ma iman maxaan samaynaa marka waxaan samaynaynaa aslu takhallus min iltiqaasaakin muxuu ahaan jiri iltiqaasaakin hadduu dhaco maxaa lagaga carari jiri kasra sawmaa nuunkii kasra e noo saar marka nunka he kasra e noo saar waana nuun tawkiide laa tatabicani saas bay noqotay marka ma isla faane markaa nuuntana isku moodin aha nun wiqaayo kuwi maa nuuntani waa nuunu tawkiid wey laa tatabicani nuuntani waa maxay waa nuunu tawkiid wey nuunu rafciina maxaa gooyey ila ficilku waa mucrade maxaa gooyey laadaa goysay de ma isla inta taas waa taa halkaa kaga soco ku noqon mayno latublawunna bay noo timiday latublawunna latublawunna asalkeedii hore wuxuu ahaa tubla wuuna buu ahaa tubla wuuna buu ahaa oo laba wow baa ku jira wowda hore waa laamulkelimati wowda dambana waa maxay waa wowdii naaibada ka hayd faacilka da naaib faacilka waa damiiriyaduna idan qaacida meesha timiday ah taxaraka xarfulcilati tubla wuna harfucilaa xaraka yeeshay waa laamta kelimadeed wanfataxa maa qablahu wixii ka horeeyeyna he kor dhigmay waa laamke latubla waa tubla wuna idan wawga alifu bedelde ile qaacidadii baa ku dhacday ya latubla iltiqasaakiniin baa kulmay iltiqasaakiniinka kulmay waa maxay wawdii waaw damiirka ahayd ee naaib faacilka ahayd oo reeban iyo alifta ka soo gadoontay laamulkelimaha oo reeban maynahay laba iltiqaau saakinin haddii ay kulmaanna saddex dariiqa mid loo mari jiray saddexdii dariiqa maanta maxay haysataa labadiiba waa xarfu cilla sooma hadday labaduba xarfu cilla ay noqdaan ka maziyada laa la daaya ka kalena waa la gooya hadda yaa maziye leh de waa jamaacaha sooma alifkii daaqada ka saar maxay noqotay tublawna maxay noqotay tublawna hadda may la socdaan tublawna iyadoo ah ayaa qasam la geliyey maxay noqotay latublawna latublawna laamuqasam mar hadii uu yimiday laamqasam iyo nuunutawkiidna way isku dhaataane haddee laamqasam lala nunutawkiidnaba ku jirta ken iyadana latublawnanna bay noqotay latublawnanna bay noqotay latublawnanna markay noqotaa la yidhi war waxaana nuuna awal inagu rogiye waa imse soo saddexdin maaha ya mid aynu ka takhallusna layidhi nuunta nuunu rafcaa la idhaahdo iska goyno nuunu rafca iyada aan iska goyno nuunu rafca markaynu gooyno istiqaalu saakiniin ba adna fooda maxaa reeban nuunta nuunu tawkiidkee mudqamada ee saakinada iyo waawdii damiirka ahaydoo iyadna reeban halkaasi maxaa ka dhexdhacay iyagana iltiqaa saakinin sagoma udhexdhicin iltiqaa saakiniinkana waddadii la marayay maxay ahayd hadda waa waa waxa yaalla laba sawmaa labadaba inla labada mid in la gooyaa way cudurtowday nuunta in la gooyaa way cudurtowdayo waa lifawaati macna lmaqsuudi biha wawda in la gooyaana way cudurtowdayo waa licadami maa yadulu calayha waxayna tusiya maahaynad haddina weydi goynana marka maxaa la samay dib baa loo noqdo waxaa la yidhi war iyaynaan waxba samayn waxba iyaynaan goynine haynu raadino xaraka mujanas u ah wowda maxaa mujanas u ah? damo dee damo wowda iska saar la tublawunna bay fadhiisatay marka maxay fadhiisatay tublawunna marka tublawunna waa maxay ficlun mudaaricun marfuucun wa calaamatu rafcihi annuun almaxduufa litawaaliy اlamhaal liana tawaaliy alamhaali muujibun lilxadfi kama ana tawaaliy milayni muujizuhu bay odhan marka la ecraabay tublawuna bu ahaa u fiirso tublawuna maxaa ku jira halka laba waaw ka hore waa maxay laamul kelimati ka dambana waa maxay waa damiro waa naay facilkii soo maa qaacidaa ku dhacday qaacida waa inay socotay ku dhacayso de la tublawuna wowgan muna xarakoobin waxa ka horeeyaana uu fadxisan yahay wowgan alif u gedi tublawna iltiqaab saakiniin baa dhacay meesha istiqaabsaakireynku ayuu ka dhex dhacaya waana fahmi kartid wuxuu ka dhex dhacday wowdii reebanayd iyo aliftii kasoo gadoontay laamulkelimaha soo ma kaynu goynaa ee maziye aan lahayn maanta waa alifti waayo aliftu maziye waxay kasoo gadoontay waa juz-ulkelima weeyaan oo asal bay kasoo gadoontoo laamulkelimihiia ah. wowdana waa maxay iyadu waa kelima mustaqila weeyaan soo marka maxaa la samaynaya alifkii daaqada ka saar markaynu aliftii daaqada ka saarna maxay noqotay tublawna tublawna markay marse laamqasam geli latublawna latublawna markii laamqasam la helayna nuunu tawkiid baa yimiday meeshii maxay noqotay latublawunanna nuunu rafca litawaaliylamhaal ugo saddex isku mid a yaale yaalle tawaaliylamhaal ugo maxay noqotay faltaqaa saakinan haddana wawdii oo reeban iyo nuunulmudqanaha saakinada ayaa kulmay maxaa la samaynaya marka labadii midna in la gooyaan way cudurtowday waxaynu samaynaynaa wowdaynu xarakaynaa xaraka mujaara sodoma la xarakeeyey latublawunna markaa waa mucrab ficilkaasina ka fa imaa tarayinna baa kuu timiday tarayinna asalkeedu wuxuu ahaa tarayina buu ahaa biwasni tafcalina muxuu ahaa tarayina biwasni tafcalina tarayina iyada oo ah bacdu sarfiyiin waxay ula dhaqmaan hamzada xarfu cille alifo kale ula dhaqmaa xarfu cille ula dhaqmaa marka u fiirso nuqilat xarakat lhamzati ila ra xarakadii hamzada yaa loo raray ra'daa loo raray fa xudifat ilhamzatu hamzadii baa la xadfay maxay noqotay marka hadda ii fiirso maxaan ku uhi asalku muxuu ah tar'ayina nuqilat xarakat lhamzati ila ra fa xudifat ilhamzatu siqal darteed baa loo gooyey ka saar meesha maxay noqotay tarayina dabinkaa doon inay soo gashay marka tarayina waa daminkaan doonaynay ah, oo ah taxaraka xarfulcilla tarayina taxaraka xarfulcilla wanfataxa maa qablahu ra mina xargasnayn ya xarfucillaha oo ahaa laamulkelima maynayn maxaynu u bedelaynaa ya u bedel eh, waxaad bedelna alif u bedel faltaqaa saakinaan laba saakin baa kulmay labada saakin waa maxay aliftan aynu ya-dii ka soo bedelnay iyo yaa u maanata almukhaatab oo reeban tee maziye leh yawlmuanafiya mazyala sooma alifka daaqada ka saar maxay noqotay tarayna tarayna iyada oo ah ayay gashay dee maxay fa ima waa gashay fa ima maadani waa zaa'ida in baa ku idqaaman shardiya intan shardiyadii maxay leefaysaa dee nuunkii ka goynaysaa nuunkii bay ka goynaysa maxay noqotay fa ima taray bay noqotay fa ima taray fa ima taray markay marayso baa la keenay nuunu tawkiidki maxaa la keenay nuunu tawkiid baa la keenay nuunu tawkiid maadaama oo u yimiday faltaqaa saakinaan laba saakin baa kulmay labada saakin waa maxay yaa muanasa almukhaataba iyo nuunumudqamati asaakina soo ma labadaasaa kulmay labadi midna in la gooyaa suuragal maaha labadii midna in la gooyaa suuragal maaho haddee nuunka la gooyo waa lifawaati macni lmaqsuudi biha haddee ya-da la gooyo waa licadami ma yadullu alayha waxayna tusiye mahayno maxaa xala ah haddaba waxaa xala ah ya-daynu xarakaynayna xaraka munaasaba kasra saar fa imaa tarayinna bay fadhiisatay marka maxay fadhiisatay fa imaa hee tarayinna bay fadhiisatay de waxba ku celin mayno soo basiid ma markaa saddexdaasi waa maxay waa mucrab sababtuna waa maxay mubaashiray noqon weyday oo lafdan baa loo kala saaray midna alif ithnain baa kala saaray midna waaw jamaaca ayaa udhexeeya midna yaammanata almukhaataba udhexeeya intaa ma isla fahni waxtarastu waxaan iskaga ilaaliyey bu yihi sheekhu bidikri lmubaasharati mubaasharada sheegisteeda waxaan iskaga ilaaliyey min naxwi qowlihi tacaala allah sarreeye qowlkiisa iyo wixii lamid a allah uu yidhi walaa tatabicaani raaci maysaan sabiila aladiina kuwii jidkooga laa yaclamuuna aan garan ahayn iyo la tublawna baan iskaga ilaaliya waa laydin bilkaydin oo waa laydin bilkaydin fii amwaalikum xoolihiina iyo fa imaa tarayinna haddii aad aragtid min albashari xaalada uu kamid yahay axadan ruux haddii aad aragtid fa ina alifa alifta fi lmithaali dhexdiisa xaalada ay ahaatay aliftu fi lwali Ah, ka hore ka hore waa ke walaa tattabicaanida weyaan ila socda wal waawa iyo wowda fil mithaali mithaalka dhexdiisa xaalad ayaatay mithaalka athani labeeya waa kee latublawunna walyaaa ya-da fil mithaal mithaalka dhexdiisa xaalad ay ahaatay mithaalka athaaliti saddexeeya fa imaa tarayinna faasilatun faasilatun he maxaan icraabay imnada he habarkeedii la socda de faasilatun madkuuraadaasi mid kala saaraysa weeyi bayna alficli ficilka iyo wa nuuni nuunka ficilkiiyo nuunkii ayaa ay kala saarayaan fa huwa ficilkii mucrabun mid la icraabaya weeyi laa mabniyun mabni maaha war intaa maslafan laa mabniyun he mabni maaha wa kadalika wowga qaado walow kaana haddii u ahaado alfaasilu ka kala saaraya baynahumaa ficilka iyo nuunka muqadaran mid la qadaraya haddii uu ahaado kaana wuxuu ahaanayaa alficlu ficilku wuxuu ahaanayaa aydan idtu noqday aydan noqosho noqday mucraban mid la icraabayo ayuu ahaanayaa icraaban icraab mid la icraabayo icraabta oo kadalika mila daka icraabta oo kadalika kada madkuuri madkuurka la sheegay lamid a madkuurka la sheegay waa maxay waa fasil lafdia ah marka la heli weyaan fasil lafdia ah marka la heli so mucrab may noqon fasil muqadari haddii uu joogana sida faasil lafdi ah, marka loo helaba loo icraaba loo icraabaya faasil muqadara ama manwiya haddii uu joogo war ma isla fahnay wadalika tusaale wadalika muxuu uga jeeda wadalika ay kownulfaasili muqadaran ahaanshaha faasilka wax kala saaraya uu yahay muqadar ka qawlihi tacaala allah sarreeya qowlkiisa iyo wixii lamid aweeyi ah, walaa yasudunaka yay kaa jeedinin walaa yasudunaka yay kaa jeedinin can aayaati illaahi aayaadka ilahay ku dhaqankiisa yay kaa jeedinin walatasmacunna latasmacunna u fiirso waa mubtada moogta walatasmacunna latasmacunna miluhu milu laa yasudunaka oo kale weeyi wa kaa khabarkiina latasmacunna iyo iyo yasudunaka ku tusaale latasmacunna iyo yasudunaka in yar bay ku kala duwan inta kale wa iskaga mid waxay ku kala duwan yihiin labada mid wala ka mid horta waa afcaalu lhamsa hase yeeshe yasudunnaka nuunkeega nuunu rafcaha ah. ya waxaa goynaya laada tasmacunna nuunkeegana litawali amhaal baa loo goynaya intaasay ku kala duwan yihin ilayada jaasimuu gelina intaasay ku kala duwan u fiirso yasudunnaka asalkeegii hore muxuu ah sheekhaa balan yar wuxuu yidhi walow kaana haddii uu ahaado alfaasilu kala saaruhu baynahumaa ficilka iyo nuunka kala saaraya muqadaran mid muqadara oo la qadaraya haddii uu ahaado kaana alficlu ficilku wuxuu ahaanayaa aydan noqode id aydan mucraban mucrab buu ahaanaya mucraban buu ahaanaya mid la icraabayo icraaban icraab icraabtaasoo kadalika ay kada lmadkuuri madkuurka la sheegay oo kale ah madkurka la sheegay waa maxay waa marka faasilku ahaa lafdi wadalika ay kownulfaasili muqadaran ahaanshaha faasilku uu yahay muqadar ka qawlihi allah qowlkiisa oo kale weeyi tacaala allah sarreeyo uu yidhi walaa yasudunaka can aayaati illah walatasmacunna latasmacunana miluhu walaa yasudunaka oo kale weeyi waxay ku kala duwan yihin buu sheegayaa eeg hayra laakiin anna nuuna rafci rafcaha nuunkiisa xudifat waa la gooyey nuunta takfiifan liajli takfiifin fudaydin darteed baa loo gooyey litawaali lamhaali kuwo isku mida oo xidhiidhay darteedna loo fudaydinayo kuwo isku mid ah oo xidhiidhay darteedna loo fudaydinayo uma altaqaa dabadeetana waxa kulmay saakinaani laba reeban baa kulmay mayla socotaan nuunta nuunu rafcaha ee ayo nuunta nuunu rafcela tasmacunna ku jirta wayaan de waana saa ufahantin nuunta nuunu rafcela tasmacunna ku jirta takhfiif baa loo gooye la fudaydinayo tawaaliil amhaal intaasay ku kala duwan yihin amaa ta kale miyaa uu soo wadaa iyadaa u fiirso hayra laakin ana nuuna rafci nuunu rafcaha xudifat waa la gooyey nuunu rafcihi takfiifan liajli takfiifin fudaydin darteed baa loo gooyey litawaali lamhaali kuwo isku mida oo xidhiidhay darteed loo fudaydinayo uma dabadeedna waxa kulmay markii uma ltaqaa waxa kulmay a markii nuunu rafci la gooyey de waxa kulmay saakinaani laba reeban baa kulmay markii nuunu rafcihii la gooyey ayay laba reebani kulmeen ayay he laba reebani kulmeen u fiirsado waa maxay latasmacunanna bu asalkeegu waa latasmacunanna mayla socotaan halkaa maxaa ku jir latasmacunanna wowgii waa jamaaci ko nuntii nuunu rafcihi laba nuunu tawkiid saddex soo ma ma arkaysan say u kala yaalaan hadaba waxaa la yidhi latasmacunanna war waxaanoo nuuna waa waaba laynagu regiye maxaan samaynaa xageen ka marnaa waxaan samaynayna tawaariul amhaal waxaa la dhahdaa haddii ay dhacaan oo ay jiraan waxbaa lagu xadfaayey nuunurafca litiwaali amhaal darteed aynu u goyno kuwo isku mida oo xidhiidhi darteed nuunurafciyi aynu u goyno ka saar daaqada nuunurafciyi la tasmacuu iftiqaa kolkii hore labada saakin yaa udhexeeyey dee nuunurafca udhexeey soo maa tii udhexaysa nuunurafcayd baa daaqada ka saartay maxaa isku maxaa is foodesaray laba reeban de labada waa waayo waaw jamaacihii iyo iyo nuuntii mudqamad waa hadda wad ila socotaan maasha allah iyo nuuntii mudqamada ahayd ee reebanayd haye maxaan samaynaynaa marka waxaan samaynaynaa hadda la odhan maayo wu cudurtooda in la gooyo limaada horta mid waa mida qaacidadu kolkay laba saakin kulmaan waxaa loo mari jiray saddex dariiqe eh imika waxaa kulma xarfi cillo iyo iyo saxiix haye xarfi cillo iyo xarfi saxiix soo may kulmin waayahay wowgaynu goynaynaa maanta oo maxaynu ugeynaynaa laba arrimood dartood midi waa mide eh, waa lictilaaliha way cilowdo wa xarfu cilood horta waa mid labaade eh, waliwujuudi daliilin yadullu calayha daliil ina tusiyana waynu haynaa oo maxayna tusinaya damadan ka horeysa waayo liana damata ukhtul waawi damadu yay walaalala tahay waawda labadaa daliil maadaama oo aynu helnay gowda daaqata ka saar maxaynu odhan marka laa tasmacunna ahir iska dhasha laa tasmacunna ayr iska dhasha masl faanent latasmacuna bay noqotay markaa u fiirso intan kuleeyahy hayra ana nuuna rafci xudifa takbil tiwali amhaal waa latasmacunu kaga warramaya hayra laakin ana nuuna rafci nuunu rafcihii xudifat waa la gooyey nuunu rafcihii takfiifin liajli takfiifin fudaydin darteed baa loo gooyey litawaali lamhaali kuwa isku mida oo xidhiidhi darteedna loo fudaydiyey uma altaqaa dabadeedna waxaa kulmay xilima uma maxay faa'idaysaa tartiib maa taraaki markii nuunu rafcihii daaqada laga saaray waxaa kulmay saakinaani laba reebon oo nuuntii mudqamadahayd iyo wawdi waad ma isla fanaynta kadibna dee wawdi baa daaqada laga saaray sababta looga saarayna waa lictilaalihaa waliwujuudi daliilin yadullu calayha intaasaynu isla garan wa sluhu damiirkan wuxuu noqonaya walaa yasudunakada wa sluhu walaa yasudunaka asalkiisu qabla dukuuli ljaazimi jaazimka intaanu gelin ka hor waayo dee latasmacuna inaanad u celina waxaa kuugu daliila latasmacuna jaazimba kuma jire jaazimku tuuku jira waayo walaa ysuduna kada wey wasluhu walaa yasudunaka asalkiisu qabla dukuuli jaazimi jaasimki intaunu gelin ka hor yasudunanaka wey yasudunanaka wey yasudunanakadaasi nadar baa ku jira bushi baa ku jira sheekh waa lagu bushiyey halkaa sababta loogu bishiyey waxa weeyi jaazimku intaanu gelin ka hor ficilku dalabna mu ahayn walaa shibhahuna mu ahayn ficilka waxaa dalab ka dhiga inay galaan adaadkaasi ama laamta jaazimada oo kale intii shardiyadii oo kale kuwaasaa dalab ka dhiga shibhu dalabna waxa ka dhiga jawaabu qasam oo kale inuu dhaco labadaa hadii aanu ahayn dalab ama shibhi ama shibhigii haddii aanu ahayn nuunta laguma adkayo ilaa shaadnimo mooyaane markaa eeg yasuduunanaka markii hore dee kumay jirin laamta sooma laadin kumay jirin sooma markaa dee nuunu tawkiid maba geli karaba nuunu wuxuu geli karaa un marka uu dalab yahay ama shibhigii marka uu yahay marka uu ku jiro laa naahiyaha ama ay ku jirto intii shardiya markay ku jirto unbay geli kartaa ama jawaabu qasab markuu yahay geli karaa jawaabu qasab markuu yahay he geli karaa saxiix wala la intii midna may hayn soomaa markaa yasuduuna nakadaa lagu busheeyaa eeg ileega waxa kuu qoran adigu kuu qoran tahay nuunka haddan lagu busheeya nuunu tawkiidka markaa saa may waxay ahaydun yasuduuna kabay ahayd yasuduuna kabay ahayd ma isla inta yasudunaka bay ahayd falamaa dakhala markuu galay aljaazimu jaazimku markuu galay jaazimku waayo wa huwa jaazimku isagaaba kuu sheege laa laa weeyi ya maanta laabaad khabar ka dhigtee kulu maa qusida lafduhu fahuwa smun kulu maa qusida lafduhu fahuwa calamun kulu maa qusida lafduhu fahuwa macrifatun sooma laadii annaahiyatu naahiyaba ahayd xudifat waa la xadfay annuunu nuuntii baa la xadfay nuunte ya nuunu rafcii baa lagu yidhi nuunu rafcii baa lagu yidhi yasu eeg kolkii hore waxay ahayd yasudunaka yasudunaka bay ahayd yasudunaka iyada oo ah ayay gashay maxay laadii naahiyad ahayd laa naahiya haddii ay gashayna meesha maxaa imanaya nuunu tawkiid laa yasudunanaka haddaba laadin maxay goysay nuunu rafcii bay daaqada ka saartay nuunu rafcii maadaama oo daaqada uu ka baxay markaa waxa kulmaya laba saakin labada saakina kulmaya waa maxay waa wowdii oo reeban iyo iyo nuuntii mudqamada ahayd hawshaasi markay dhacday wowdayna maanta daaqada ka saarana sababtaynu uga saarana waa maxay liictilaariha horta ko waa xarfucille waa mid labaade wali cadami daliilin yadullu calayha daliilna tusiyaynu haynaayo waxa godande maxay ya wixii ka horeeyaa godande waliana damata uktulwaawi intaa ma isla fahnay intaasuu taxliilinayaa eeg falamaa dakala markuu galay aljaazimu jaazimkii markuu galay wa huwa jaazimku laa laa weeyi laadii annaahiyatu naahiyada ahayd xudifat waxa la xadfay annuunu nuuntii baa la xadfay faltaqaa waxa kulmay saakinaani laba reebniin baa kulmay alwaagubaa kulmay iyo wanuunu nuunkii wuu kuu cadeeyba labada reebnabna fa xudifat waxaa la gooyey alwaagu wawdii baa la gooyey liictilaalihaa liajli ictilaalihaa cilowga ay cilowday darteed baana loo gooyey ilaa xarficilay noqotee wa wujuudi daliilin waliwujuudi daliilin daliil tusiya helid la helid darteed baa loo gooyey daliilka oo yadullu tusiya calayhaa wawda la gooyey wa huwa daliilkaasi adamatu damada weeyi damaday la daliil wa qudira waa la qadaray alficlu ficilkii waa la qadaray waa la qadaray waa la qadar wa maxay icraabtu mmuqadar baa laa ma icraabtu waba lafti waxaa loo jeeda qudiradan bimacnaa waxa laga yeelay wey ficilkiina waxaa laga dhigay mid mucraba macnu waa sida ficilkina waxaa laga dhigay mid mucraba ee icraabtii baa lagu qadaray ma hadda waayo icraabtani taqdiiriba maaha waa maay waa lafdi wey waqudira waxaa la qadaray waqudira waa la qadaray alficlu ficilki waa la qadaray mucraban xaalo uu yahay baa la qadaray mid la icraabayo bimacnaa qudir bimacnaa jucilo wey waxaa laga yeli wey wain kaanat haba ahaato annuunu nuuntu haba ahaato mubaashiratan mid ku daba dhegan liaakhirihi mudaarica aakhirkiisa mid ku daba dhegan haba ahaato lafdan fi lafdi xagga lafdiga kaga daba dhegan haba ahaatee ficilkii mucrab baa laga yeela likawnihaa liajli kawnihaa nuunta ahaanshaheega darteed baa loo icraabay halkan ku xidhay ya mucrabka de iska ilaaliya likawnihaa liajli kawnihaa nuunta ahaanshaheega darteed baa loo icraabay munfasilatan ay tahay nuuntu mid ka soocan canhu ficilka taqdiiranay fi taqdiiri taqdiir ahaana kaga soocan waqad ashartu waan ishaaray buu ihi sheekhu haddii ibnu hishaama nahay ilaa dalika sharaxaasaan ishaaray kullihii dhammaantii mumailan xaalo aan ahay baan ishaaray mid tusaalaynaya mumail halkaad ka xaalaysay biqiraat ismi faacil ta'daad ka xaalaysay mumathal ism mafcuulna waa laga laqmayn karaa mumathalan xaalo uu yahay sharaxaasi halkeen ka xaaleeyey dalik mumathalan xaalo halkaana wuxuu kaga baxay ficilka maadi labadii xaaladood ee umebniga ahaa xaaladii saddexaad ee icraabtu halkii ku guda galay waa ma icraab lmudaaric mudaarica icraabtiisa fa huwa icraab lmudaaric istaqara waa sugnaaday fii ma kii dhexdiisa ayuu ku sugnaaday caddaa ka soo hadhay huwa maagu haadayni labadan ka soo hadhay almawdicayni ee mawdic labadan mawdic oo ah marka nuunus waa la xidhiidhay markii nuunu tawkiid la xidhiidho fa birafci ay fa yucrab waa la icraabi huwa mudaarici waa la icraabi birafci rafca ayaa lagu icraabi wاnصbi naصba ayaa lagu craabi wاljزbi jazma ayaa lagu craabi wadalika tusaale naxwi qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamida aad tidhaahdi yaquumu zaydun zayd baa kacaya waa isagayoo marfuuca maxaana lagu icraabay rafca lagu icraabay walan yaquuma ma kacayo zaydun zayd ma kacayo walan yaquuma ma kacayo zaydun zayd ma kacayo kana maxaa lagu icraabay nas baa lagu icraabay walam yaqum ma kicin zaydun zayd ma kicin kana maxaa lagu icraabay jazmaa lagu icraabay ثالثا الحرف والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك